bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaamu calىa rasuuli اllahi وaalih وsaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii soddonaad ee ka mid ah min anubda الzakiya fi اlqawaacid اlasliya waxaynu ku soo jiray noocii afraad ee uu ku xidhnaa adilada daliishigeeda xagga baqaaءu اlxukm waاrtifaacuhu daliilkuma mansuukhba mise waa muxkam qadiyadda ku xidhnayd baynu ku soo jira xalay waxaynu soo marray tacriifkii iyo qeexiddii nasakhiga iyo xaqiiqadiisa uu sheekhu ka soo hadlay iyo inuu kala qaaday baraa'a alasliya iyo xukumka sharciga ah waxaynu ku joogsanay ila tahay wanaskhu waaqicun walow qabla alficli soo halkaa ma ahayn wanasku naskiga waaqicun waa dhacaa weeye waana jiraa fi sharci buu u jeedaa kitaab iyo sunnaba walow qabla alficli ficilka hortiiba allaha ka dhige marka <clears throat> muslimiinta iskumaysa khilaafsano in naskhigu uu jiro fii adilati sharci kitaabka iyo sunnada marka loo jeedo ama isagu ee ijmaaca iyo qiyaaska naskhi ma galaa mise ma galo gadaal buu ka keeni doonaa labadaas alkitaabu wasunna inuu si guud marka kor laga fiiriyo uu naskhi galo waa masala ijmaaciya masala ijmaaciya siday culummadu mareen wadaadka loo yaqaana abu muslim alasfahaani moxamed ibnu baxar oo wadaadihii qarniga afraad ahaa ayaa laga soo guriyaa asagu inuusan qabin wuquucu naskhi fi lqur'aan wuquucu naskhi fi lqur'aan sunnada naskhi waa galaa laakiin qur-aanka kuma yimaaduu yidhaahdaa asagu hawsha waa diida kitaabkiisa tafsiirka ah ayuuna hawshaa ku diiday qolyaha usuuliyiinta ah afar qaybood bay noqdeen niman wadaadkaba takfiiriyaba oo bacd alxanafiya ah wax inkiri kara wujuudu naskhi fi shariica ninkii inkiro fi lkitaabi wasunna waxay dhaheen daruura min daruuraati iddiin buu inkiray waa kaafir ibnulhamaam ibnulhumaam alxanafi ayaa ka ah fi kitaabi fatxi اlqadiir ee fiqiga ah marka wadaadda saasay ku tireen waa in yar niman waxay idhaahdeen waa sida shaafici u badan yihiin wadaadku ma diidan naskhi eh naskhiga wuxuu u arkaa inuu yahay nooc ka mida ah takhsiiska takhsiiska maxaa yeele wuxuu ihi eh, takhsiisku waa qasruulcaami calaa bacdi afraadihi mukalafiinta marka la eego afraaddii soo gudagelaysa lafdigan guud ayaa qayb la saaraya naskiguna wuxuu hi waa takhsiis alxukmi bibacdi اlawqaati wاlأsmina marka naskigu waa nooc ka mida takhsiiska sidaasaa yay u egtahay tahay dheheen waxaa laga soo guuriyey abi muslim alasfahaani niman halkaasay la mareen laakiin muxaqiqiintooda waxay leeyihiin waxaasoo dhan waa iska tawiile waxaasoo dhan waa iska tawiile waxaa weeye ninkaa wuxuu qabaa in laa naskha fi اlqur'aan qur-aanku mansukh kuma jiro ayb laakiin sunnada unbuu ku jira ra'yigaasaana sawaab ah wararka laga soo guuriyey iyo niqaashka ku yimaada fii kutub اlusuulla uu tusayaa marka wadaadkaas marka muctasili buu ahaa iyo ma ahayn in caalim oo faqiiha oo wax ku waafaqay muctasilo ahaaba waa la isku hayaa ninka ugu hadal roona difaacay usuuliyiinta waa abulmudafar asamcaani fi kitaabi qawaaic اladila fi usuul اfiqh isagaa ugu ron nin caalim buu hi faqiih oo aqoon laakiin shubha gashay waana khaldamay xanafiyiina waa anigu kuu sheegay inayba la xisaabtameen wadaadana waxay yidhaahdeen takhsiis buu u jeedaa oo naskigii buu nooc mina takhsiis ka dhigay khilaafkuna marka waa khilaaf lafdi ah jawhar ma aha <clears throat> macnana kuma xidho wadaadana waxay yidhahdeen waa ka sugan yahay hawsha ayada nimanna asal tuhmada inkireenba afartaa qaybood weeye ijmaac baa jira abu muslimna waxaa laga sheegay maba jiray dheh ayib marka kutubulusuul aad u maraysana abi muslimka asfahaani maxamed baxar iyo waxaa la khaldaa jaaxid jaaxid ba isku khaldaan marka labaa laba kala wadaad isku baab ma ah nasku waaqicun waa dhaca waana jiraa waa xaqiiqo jirta fi الshariica ay fi اlkitaabi wالsunna walow qabla اlficli falkii intaan la samaynin ka hor ba allaha ka dhige maslada marka waxaa khilaafay akar اlmuctasila wa akar اlxanafiy muctasiladaa khilaafsan oo ayagu waxay qabaan laa naskha ilaa bacda tamakuni min alimtihaal shaygii lagu diray lagu amray markaad samaysa kadib ayaa la nasakhi karaa hebelow waxaan samee kadibna adoon samaynin oon weliba gacantii la gelin ka noqo ma jirta yidhaahdeen khilaafka marka muctasila ay qabaan iyo akar اlmuctasila jamaaca min alxanaabila waa laga soo guuriya shaaficiyaduna akaru xanaabilayba u tiiriyaan diidadaas oo laa naskha qabla tamakuni min alimtihaal akaru xanaabilay bay ka soo guurshaan si kastaba noqotay wadaadahaas iyo kuwa jumhuurtu waxay isku hayaan xikmat اtakliif hadda ka horna waynu soo tilmaanay xikmat الtakliif cinda اljumhuur waa daa'ira bayn اlimtiaali wاlibtilaa bayn اlimtiaali wاlibtilaa shaygan waxaa laguu faray ama lagaaga reebay inaad fartoontood fulisood ku dhaqanto kadibna ilaahay subxaanaه wa tacaala kaa hawaabi iyo maye waa jarribid lagu jarribhayo lagu fiirinayo falki inaad qaayibtood qaatood ku dhaqaaqdo iyo inaad madax tiiriso ood isla weynaato marka xikmaة takliifi waa mutaradidة cinda aljumhuur bayn اlاmtiثaali wa bayn اlاbtilaa bimacnaa mar bay noqon kartaa ibtilaa marna waxay noqon kartaa imtiثaal maalan wiil yaroo dhashay baad dharbaaxday ama garaacday oday kula fadhiya xukrumxu wiilkaasaa ugu gelaysaa waxaa tidhi wiilku waa wiil kibiraani ah oo adeegsaan ogolayn oo dab igu soo dheji aan laga helaynin oo kan ah warwiilku waa wiil fariida maxaad ka rabtaa fiiri bar haddaan tijaabin hebelow aabba waxaad yeeshaa orod bal artaa soo qaba odaygu muxuu rabaa inuu arta soo qabto odaygu markaa wiilka ma wuxuu rabaa inuu arta u soo qabto mase wuxuu rabaa inuu sharibo fiiriyo tusana inuu yahay makaroofi la kariwaa ah kadibna madhadho ay ku dhacdo ninka canaantayna oo ku qanco markaasoo kale ibtilaa wey marna waa imtitaalo waxaad rabtaa hawshu intuu qabto in aad nacnaciisi siiso oo tiraado waad fiican tahay bal buskudkan iga ho marka waa laba kale masalo ma tahay mise maaha marka xikmatu takliifi cinda aljumhuur waa mutaradidatun bayna alibtilaa'i waalimtithaal asalkaasay jumhuur ka duulaan cinda almuctasila wa akar alxanafiya in saxat الnisba wa akar alxanaabila in saxat الnisba ayagu waxay qabaan marka halkaa la marayo xikmat الtakliifi waxaa weeye alimtihaal alimtiaal haddaad tidhaahdo shaygan waxaa lagugu shaqeeye lagugu saaray waxaa weeye inaad fartoonto ayaa la doonaya shaygu lagu amre ee ma'muuru bihiga ahaa haddii lama nasakhi karo ilaa xikmadiisi la helo maxay ahayd inaad furiso ood la timaado ayb marka haddiibaa shayga laguu faray litamtaila bihi haddii qabla alimtiaal la nasakh waa maxay xikmadii ma hirgelayso ma suurogelayso asalkaasa marka khilaafku ku salaysan yahay marka jumhuurtaana saxan ka naskhi اlamri biاdabxi fii qisati ibraahima calayhi الsalaaةu wasalaam sida loo nasakhayba amarkii la ysfaray ibraahim la faray wiilkiisa inuu gowraco intaan gowracu dhicin baa laga nasakhay saa darteed ba ilahay ina hada lahuwa اlbalaaء اlmubiin wafadaynaahu bidibxin cadiim ayib waxaan arkay anoo ku gowracahaya waru'ya alambiyaai waxyun ismaaciilla wuxuu yidhi ifcal ya abat ifcal maa tu'mar satajidunii in shaa allahu min aلsaabiriin marka gowricii ma'muuru bihi waa gowrici in werix la siiya ismaaciilba yuu ma'muuru bihi ku ahaa intaan ismaaciil la gowricin ayaa la nasay xukumkii la ysamray ee gowrac ahaa marka ibraahim oon fartoomin bimacnaa oon firinin gowricii ayaa xukumkii laga joojiyey maxaa yeele waxaa caddaatay ibraahim inuu fartoomahayo wax walboo la faro ilaahay waa ogaa laakiin maxay u caddaatay caalamu duhuur baa lyadaha waaqic malmuus ah oo mucaash oo maxsuusuu noqday ilaahay subxaanahu wa tacala addoonkiisa ibraahimkee saalixe nabiga waa ogaa hawsha inuu fartoomayo laakiin shaygu waa inuu bannaanka yimaado waliyaclam allahu aladiina jaahaduu minkum ilahay sooma ogeyn wayaclam asaabiriin cilmu duhuur baa la yidhahdaa odaygu waa ogay wiilkiisu inuu amarka qaadanayno uu diiday laakiin muxuu rabaa in lala arko oo bannaanku wuxuu yimaado ilaahay addoonkiisa waa og yahay inuu fartoomayo hawshaa uusan diidaynin wax walboo loo diro laakiin wuxuu rabaa inuu noqdo wax bannaanka yaallo basharku iyo khalqiguna arkaan hadhowna ay ku cibro qaataan oo ku daydaan muhiimaddu waa maxay nebiyullahi ibraahim waxaa laga nasakhay waajibkii la saaro oo ahaa wiilkaada gowrac intuusan gowrici fulinin marka waa daliil ku cad annasu qabla wuquuci اlma'muuri bihi marka adugu ishkaalaad iyo shubahaad bay keenaan wadaadaha mukhaalifiinta laakiin waxba kusii mashquuli mayno iskaga tegayna wuxuu sheekhu u gudbay wاnasu likuli qur'aani mumtanicun walibacdihi waaqicun tilaawatan faqad waxukman faqad wahumaa macan anwaacu naskhi naskhiga anwaacdiisii inta qaybood uu noqonayay buu sheekhu hadda u gudbay wاnasku likuli اlqur'aan qur'aanko dhan oo la nasakho waa mumtanicun suuragalba ma haadi qur-aankao dhan oo la nasakho suuragal ma aha waa mumtanicun caqlan wa sharcan weeye wax jirana ma aha ayib maxaa loo soo dejiyey hidaayo iyo nuur iyo ummadduna ay ku hanuunto hanuunkao dhan ba ha la qaado dalaal iyo khiwaaye ha badasho yacni caqligaa diidayaba xikmatu tanziiloo dhan baa meesha ka baxaysa marka kaasi waa mumtanic wax qabana ma jiro wax qabana ma jire waan iskaga tegayna kadib wuxuu u gudbay wالnaskhu libacdihi bacdi اlqur'an qur'aankii bartiyo oo la naskho waaqicun waa dhacay tilaawatan faqad wa xukman faqad wa humaa macan saddexdii qaybood buu sheekhu kuu sheegay in la nasakho qur'aankii rasmigiisii iyo lafdigiisii tilaawo ahaan aayaddii lafdigeediiba meesha laga saaro lafdi la akhriyaba uusan jirin oo la nasakho laakiin xukumka uu baaqiya xukunku waa jooga waa lagu dhaqmahaya laakiin aayaddii laguma tukan karo maba taallaba masxafkana kumaba jirto waatuu kuu sheegay waaqicun tilaawatan faqad maxaa la nasakhay akhrinteedii waa la gooyey ayada waa tagtay marka usiila rufica lafduha tilaawatuha baa la qaaday amaa xukumkeedii waa baaqi waa nooci koobaad waa maxay waa naskhu الrasmi wa baqaau lxukmi tay dhihi jireen rasmigii tilaawadii iyo qoraalkii in la qaadiyo alfaadii xukmkiina la daayo faqad oo qaybta koobaad qaybtii labaad wاnasku mxuu ahaayey libacdihi waaqicun xukman baa weli kuu qadaran waxukman intaas baad gelin kulli tii aad soo gelisay wاnnasku libacdihi waaqicun xukman faqad xukman faqad tanna waa tii labaad waa maxay waa in aayaddu ay joogto lafdigeedii baa jooga waa la akhrin ilaahay baa lagu caabudi waa la baran salaaddaa ku asixi waa qur-aan jamiicu axkaami اlqur'aan bay leedahay waxaan ka ahayn xagga ku dhaqanka xukumkeeda mooye marka tanna waa maxay waa baqaau baqaa'u الrasmi wa naskhu اlxukmi rasmiga oo baaqi ah ayadda oo ku taalla kitaabka xukumkiina la nasakho waana sida u badan yahay nasakhu soo sidaa ma aha nasakha kitaabka ilahay ku yimaada waa maxay aayadda oo joogta ayaa xukumkeeda la nasakhay axaadiisuna saasay u badan tahay nasriga inta badan usuuliyay ka hadlaan ku mashquulaan midkaan weeye midkaan weeye kii saddexaad waana kada muhiimka ah ka muhiimka ila axkaamta ayaa inagu soo maray rafcu xukmin muxuu ahaa rabcu khitaabin sharciyin bikhiطaabin sharciyin maca taraaqi ama raaci ama raacinine xugum baa la qaadahay marka xugumkii in la qaado ayaa asal u ah nasakha wixii kale marka waa iska qismadii timid unbay culmadu dhammaystireen marka ama wujuud ha yeesho ama yuusan yeelanayn ila khilaaf baa ku jire wahumaa macan wahumaa macan waالnasu libacdi bacdi اlqur'aani waaqicun waa dhaca weeye waa dhacahumaa waa maxay waa rasmigii ama tilaawo suu sheekhu u dhigay tilaawadii iyo xukumkii in la israaciyo aayaddii lafdigeedii in la nasakho xukumkeena la nasakho ayadna waa dhacda wahumaa macan ayib saddexdaa buu kuu sheegay sheekhu isagaa miaalin doona waxba yaynan ka degdegin faalawalu ka koobaad oo muxuu ahaa in la nasakho akhrintii iyo tilaawadii xukumkiina uu baaqiyo lagu dhaqmahayo ka qowlihi wshaykhu الشhaykhu والشhaykhة إida zanaya farjumuhuma albata nakaala min allahi wallahu casiizu xakiim ba aayaddu ahaan jirtay baa le ashaykhu waayeelku iyo washaykhatu habarta waayeesha ah idaa zanaya hadday zinaystaan farjumuhuma albata gebi ahaan badiloo dhax ku dila ayb marka aayaddan sugnaanshaheeda khilaaf badan baa ka jira khilaaf badan ayaa ka jira aad baa looga hadlaa laysku naqdiyaa marka wadaadkii la odhan jiray cabdal khumaari cabdalla khumaari abulfadl kitaab buu qoray uu kaga hadlahayo noocaan inuusan jirin noocaan inuusan jirin uu kaga hadlahayo waa maxay waa naskhu tilaawa tilaawadii rasmigii lafdiga in la naskho madluulkii lafdigana uu baaqi noqdo hunaa madluul iyo deliil baan haynaa madluulku waa xukumkii dliilkuna waa lafdigii qur'aaniga ahaa tan hadda marka hayno waa maxay lafdigii qur'aaniga ahaa oo daliilka ah oo la rafciyo oo la nasakho xaggana uu joogo madluulkiisi iyo xukumkiisa uu joogo kitaabkiisa waxaa leehay dawqu alxalaawa dawqu اlxalaawa bibayaani imtinaaci naskhi tilaawa bibayaani imtinaaci naskhi tilaawa marka halkaasuu soo kaga hadla waqtina ku bixiyey maslada waa iska masale khilaafiya ragga hore culimmada diiday waxaa ka mida inuusan jirin midkaas fii kitaab اllaah shamsudiin asarksi saaiibu usuul sarksi waa taqaanaan waa diiday wadaadka asagu marka loo soo dogaa aayaddan bixaddi daatiha culummada badankood waa keenaanoo waa miaal xaya kutub alxadiina waad ku arkaysaa ayb laakiin wadaaddaa diidan asinaaca alxadiiiya markaad fiiriso inuusan xadiidkan sugnayn aayaadnimana ku sugnayn ayaad moodaa inay roon tahay qolya hadda mutaahiriinta ka hadlay baxiga ila roon markaan akhriyey waa baxi ku jira wadaadka uu leeyahay mashhuur xasan salmaan mashhuur xasan salmaan sharxiisa waraqaadka juwayni ee u bixiya mxuu ah ataxqiiqaat watanqiixaat asalafiya maxaa asalafiyaat calaa matni alwaraqaat sabxada saddex boqol konton iyo labo ilaa saddex boqol siddeetan iyo saddex buu kaga hadlay sodon bog buu kaga hadlay wuxuuna ku gebagabeeyey inuu yahay xadiid shaad ah shaad inuu yahay oo daciifiyo ku gebagabeey wuxuuna jeclaystay oo u amray waxaan jeclaan lahaa buui arday fahma leh oo aniga marka iga firaaqa fiican inuu maajisteer ama doctooro ku qaato mas'aladan mansuukhu tilaawa mansuukhu tilaawa baxi gooni aan lagu sameeyo si kastaba noqotay ayaddaasi wkukaas waxaa un loo deliishadaa miaal waay u tahay waxay u tahay miaal naskhu اtilaawa mansuukhu اtilaawa maca baqaa'i اlxukmi wadaaddaha qoonsaday masale iska macquulay ku qoonsadeen waxay yidhahdeen waa macquul ma aha in daliilkii la tuuro maca baqaa'i madluulihi ayb waxaa la isku ogaa in talaasum ka dhexeeya daliilka iyo madluulka uu ka dhexeeyo talaasim caqli ah ha noqdo ama midkii rabdigii caadiga ha noqdo calaa madhab ashaacira marka hadday sidaa tahay see baaqi ku noqon bay dhaheen madluulki oo xukumka ah maca ibaal maca ibطaal اdaliil halkaasay ka murmahayaan halkaasay ka murmahayaan wadaadaheennu marka ay ka hadlayaan muxuu ahaay xad الrajmi aayadaha adilada u cadcaday la soo qaato ayuu ilan xad الrajmi kitaabka qur-aanka ah laguma sheegin sunnadii unbuu ku yimid xadiidkii cubaadiyi axaadiid lamida ayuu ku yimid ayib sayidina cumarna kamaa fisaxood garanaysaan waa isagii xajkiisa u dambeeyey ee uu soo xajiyey ka istaagay masaajidka nebigu ee yidhi waxaan ka baqahayaa markuu zamanku dheeraado in la gaadho ay yimaadaan dad inkiri doona xad oo odhanaya kitaabka ilahay laba xad kuma jiraane hal xad unbaa ku jira azaaniyatu wazani fajlidu kula waaxidin minhumaa miata jalda halkaasuu isagu la maray haddaanan ka baqayni in la yidhaahdo waxaad ku kordhisay cumar baa kitaabka ilaahay wax ku kordhiyey waan ku qori lahaa buui kitaabka ilaahay si aayaddaasi aan looga fakanin marka khilaaf adag baa ku jira aayad inay tahay sugnaanshaha xadiidka laakiin sayidina cumar inuu ka dardaarmo hawsha oo aad oga hadlay oo yidhi nebi maxamed baa rajmiyey oo abubakaraa rajmiyey oo anaa rajmiyey waa shay xaqe ha ka dhumina taasi way sugan tahay marka ahlulqiblaha laba daa'ifunbaa laga soo guriyey xad urajma inay diideen aaifat alkhawaarij aaifa min alkhawaarij oo <clears throat> qolihii azaariqa la odhan jiray marka aaifa min alkhawaarij oo azaariqa la yidhaahdo <clears throat> hiya طaaئifa min اlmuctasila ayuu ka soo guuriyey ibnu baطaal fii sharxi اbukhaari fii sharxi اlbukhaari ibnu xasamna muxalihiisii iyo rasaa'ilkiisa azaariqa basuu ka soo guuriyaa wadaaddo dambe oo muta'ahiriin ah haddana hadda khaldamay wadaadkii la odhan jiray eh, xasan ibnu axmed aljalaal isagu wuxuu ku tegey eh, jaldigu iyo rajmigu inay bannaan yihiin wujuub uusan jirin zaanigu ama muxsan ha noqdo eh, zaaniga muxsanka cafwan zaaniga muxsanka ama waad karbaashi binasi kitaab illaah ama dhagax baad ku dilaysaa bisunnati rasuuli illaah ayib ama waad jamcinba siduu u jamciye cali yidhi ah, haweenaydu u rajmiyey jaladtuhaa bikitaab illaah wa rajamtuhaa bisunnati rasuuli illaah marka isagoo halkaasuu maray waa waajib rajmigu xadurajmi waa waajib iyo maba jiro iyo waa jaa'is saddexdaa war ah oo qiblaha dhex yaalla warka inaad fahanteen baarubale masale dhib badan weeyaan warkan dambe haddee waxaan u malayn war soo daalay wey ka dambe ahlqul waxaynu isku hayeen waa waajib oo lagama leexan karo iyo kitaabka rabbi kuma jiro xadiidkuna kitaabka rabbigiiba ku hor yimid waa la tuurahaya soo habeenda mudmayna maraynin min usuuli khawaarij oo ahlbidac waxaa ka mid a ah xadiidkay u arkaan daahirkiisu inuu ka hor imanayo kitaabka qur-aanka inay tuuraan inay tuuraan ayb qolihii khawaarijta ayaad aragteen azaariqada ahaa ee xadkaasi mansuuska ah fii sunnati rasuuliillah illah wa ijmaaci الصaxaaba wاtaabiciin ilaa aakhiru zamaan la gaadhay iyo xillihay fitanku bateen nimankii inkare lama gaalaysineen la socdaad alkhawaarij cinda jumhuuri slm maxay yihiin alkhawaarij cinda akari ahli اlcilm min aلslf wاlkhalf maxaa ku ogtihiin muslimiin ayb wadaadana waa gaalaysiiyeen khaaabi iyo ibnu jarir abri ayagu ijmac bay soo guuriyaanba inaan la gaalaysiin karin oo yihiin muslimiin ayb waa habeen dhowd hawshaan ka hadlaayey ninka qaba ninka qaba masaladu marba hadday khilaafi tahay khilaafku walow kaana daciifan ruuxa laguma tagfiirin karo xadu rajmi ruuxa hadduu inkiro iyo hadduu xadu ridda inkiro iyo hadduu xuduud badan inkiro khilaaf ku jiro wain kaana alkhilaafu daciifan ma takfiirin kartid iska ilaaliya markaad usuul ka digaysaan iyo huluwi fi takfiir iyo musaaraciya ka digaysaan howl hadhow idinka daba iman doonto balaaya dhigi doonta ha ku dhicina ashkhaastu aniga hadda ma danaynaya afkaarta iyo dan ah afkaartaa iyo dan ah wadaadda waxay ta'siiliyeen masaladu hadday khilaafi tahay walow kaana alkhilaafu daciifan axad laguma takfiirin karo waad dhihi kartaa wuxuu waa kufri aad ku dhacday waxaadu waa baatil ra'yigaadu waa eber waa ka kac cardaadugaha ka dhig fikradda iyo ra'yiga iyo qowlka laakiin ninkii ku dhacay hawsha ama ku khaldamay khilaafkaasi waa shubha maanica min atakfiir habeenna usumayna marayn ayb marka khilaafku marba hadduu meesha soo galo waa in kaana daciifan waa shubha iyo cudurdaar mancinaysa axadkii dhanka kala maray in la takfiiriyo kuwa hadda dhoobanee dunida masaari badan iyo qolyo badanoo soo rocleeyey somaydan maqla baryaha inay inkarayan xadurajm ya hadalkiisu asoo kuma caddo xoogo waa ku dhow yahay sariix kuma aha <clears throat> dhibba ma laha ya almuhimun hadalkiisu sariix kuma aha waan akriyay dakoor ya abu zahra macquul abu zahra asagu tiisa waa ku caddahay marka idan waa shubha maanica min atakfiir xaddu ridda u imow ahlulqibla way isku khilaafeen qolyaha qaba murtad lama dili karo bidaliil anna rasuul lah sal lay wasalam he murtadiintii ku hoos noolaa ee u ogaa ee munaafiqiinta ma dilin mid baadhi yaa rasuul allah yaa muxamed icdil fa innaka lam tacdil eh, muxuu nabigu ku xukumay inuu yahay jaa'ir annaka tajuuru fi اlqasmi wاlcaطiya buuhi nabi maxamed oo jowr lagu xukumo kufri ka weyn miyaad garanaysaa waxay dhaheen nabigu ma tagfiirinin mana dilin munaafiqiin carakawaa oo saa u dhabnaa madiino ayaa meel walba taagnaa nabiguna ma dilin ilaa qatla calaa murtadi nimanba khilaafkaasi waa daciifun jidda waa ogtihi sunnada iyo kitaabka qur-aanka cafkan sunnada iyo ijmaaca muslimiinka wax ku yimidna waad ogtihiin haddii laakiin asalkaaduu ahaa almasala ida kaanat khilaafiya walow kaana daciifan waa cudurdaar khilaafkaas u ah maanic min atakfiir ruuxii asaga ahaa waad ku aafoobi waxaa ka daran culummada muslimiintu waxyaabaha badan ay u ictimaadaan marar badan ruuxa in la takfiiriyo ijmaacaadka ka mid a qiyaaska sharcigae oo aad gaari doontaan baa ka mid a التكفير بالإجماع والتكفير بالقياس ومسألة خلافية ومسألة خلافية مثل shayga waxaa ruuxii sameeya inuu kaafir yahay ijmaacu laba mid weeye inuu xukumka ku tuso iyo inuu daliilu takfiir noqdo labaduba marka mukhaalafatu xukmi اlijmaac iyo asagu ka daliil in laga dhigo sababkii kufriga ahaa labaduba khilaaf baa ku jira a'imo badan baa ku tagtay oo shiica iyo zaydiye iyo wadaaddaa ku tagay marka haddii aad hodhaan soo jiri alkhilaafu walow kaana daciifa waa shubha maanica min atakfiir ijmaac uma deliishan kartid calaa kufri fulaan ijmac uma deliishan kartid calaa kufri fulaan lanno khilaaf baa ku jira ijmaacu ma noqon karaa daliil min adilati takfiir qiyaas uma deliishan kartid lanna khilaaf baa ku jira fi takfiiri bilqiyaas alsharci maxaa soo hadhay waxaa soo hadhay aayad daahiru dilaala ah waxaa soo haray xadiiث ظaahiru الdilaala ah labaduna khilaaf baa ku jira oo nimanba waxay idhaahdeen laa تكفيira إilaa bنaصi samciyi qaaطici في الdilaalaةi وaqaaطici في الثubuuط labaduba waa in dilaaladiisu ay qaطciyo noqoto calى xukmihi asaguna min xayu sanad uu yahay qaطci ma helaysaan marka hawsha ayada maxamed horaan soo tiri khilaafku walow kaana ضaciifa waa shubha maanica min atakfiir aayad daahir ku ah hebel inuu gaal yahay inaad heshaaba iska adag haddaad heshana waa caam fardiganna wuxuu u hosgelayaa ka fardi min afraad اlcumuum cumuumkana waxaa la isku gaa dalaalatu calى afraadihi aw wixii ka badan aqalu اljamci in uu yahay dalaala daniya calى ra'yi اljumhuur idan meeshu maxaa ka soo booday qiyaas wax kuma tagfiirin kartid oo ijmaac wax kuma tagfiirin kartid oo kitaabka ilaahay ee qaطciyu dilaalah wax kuma tagfiirin kartid sunnada nebi maxamed ee qaطciyu dilaalah wa hubut wax kuma tagfiirin kartid maxaa soo haray way kuu dambaysa sheekh mukhtar ha khaldamin ha khaldamin xoog anugu aan aada u hayo yaan ku khaldin sababka weli maanan soo gaadhin waxaan ka hadlayno waa adilada takfiirka farqun asbaabta ruuxa uu ku dhacahayo sababkan inuu kufri yahay maxaa sugahaya alcahdu aladii baynana wa baynahum الsalaa faman tarakaha faqad kafar daliilkan muxuu tusay xadiidkani calى ana tarka الsalaati kufrun tarku salaati waa sabab waa sabab sababka in lagu gaalobin waxaa tusay xadiid farqi baa u dhexeeya hadhow markuu ruuxii salaadii ka tago waxaad dhihi kartaa falkan uu sameeyey mukhtaar ama ou xasaan sameeyey tarki ma yahay maku cadiyayso kuma cadmuran baa ka iman kara waxaan isku khilaafi karaa falki tarkigaha manaad u tarki ma laga helay wadaadkan mise lagama helin mala waxaan isku waafaqnay alxukm bغayri ma anzlna inuu yahay kufri maalan waa tusaalan oga jeedaa fal buu sameeyey qaadi meel inoo fadhiyoon dhigannay waxaan isku khilaafi karaa falkiisan bixaddi daati markaan qaymino aan qiimayno cafwan wuxuu noqon karaa xukm bغayri ma anzllah waadna wuxuu dhihi karaa war xukumkii wuuba ku habsaday maxaa kaa maqan yaan sheekh mukhtaar ku khaldin asbaabta khilaafka laysku khilaafahayo manaadkii loo baahnaa ma la helay falku ma ku cad yahay samayntiisu kufri mise kuma caddo taa waa masalo kale iyo dliilka iyo daliilka cinda اlmuctasila wazaydiya ibnu wasiir kutubtiisa cawaasimka rawdulbaasimka iyo nimankii ka dembeeyeyba ibnu sancaani shawkaani jalaal alyamani waxay soo guuri alla takfira ilaa bidaliilin samciyin qaطciyin wاtakfiiru biاlijmaaci wa bilqiyaasina waxaa ku jira khilaaf daliilka daniga ahna waxaa kuu soo galay aayaddii daahiru dilaal ahayd xadiidkii daahiru dilaal ahaa usuushaa markaan fadhiisinno idinkaan idin weydiiyey waadna ogtihiin tayaarkii kufriga waa batay dad baa diinta islaam ka baxayo kirista noqonaya kuwaa shareecadii caayaya kuwaa diinteenna ku tumanaya mid jahli u gaalooba mid xandha adduun ay qaado waad ogtihiin adduunka waxa ka jire markaad tidhaahdaan kuwa waan gaalaysiinaynaa seed u gaalaysiinaysaan ajmaca almuslimuuna calaa ana manfaca waxaa lagu leeyahay hee altakfiiru biاlijmaaci masalaة khilaafiya wاlkhilaafu wain kaana ضaciifa wa shubhaة maanicaة min التكفيir nimankaas aan macluumaadka haynina waxba igama khuseeyo wadaadihii yidhina waxba igama khuseeyo idinkaan idin danaynayaa idinka aniga hadda la hadlaya waxaan ka baqahayaa saad u leedihin waxbaan takfiir ka cararaynaa inaad u dhacdaan kud ka guuro qanjo u guur mid kale haddana aan kuu sheego aafo ah waxaa la ta'siiliyey xadiidkan igu keenay xadiidkan ila waa masalatu rajul meesha ka bilaabatay waxaa kaloo la ta'siiliyey waaga aniga laygu duulayay waxaa la ta'siiliyey in la yidhi laasimku iyo maaalu lqowl laasim ama iska badaayo ma'aalu walow kaana qaطciyan cindaka adiga mukafirka ah qaci baa allah ka dhigee waxba laguma takfiirin karo waxba hadda laguma tagfiirin karo haddaad doonto aad qabtid inaad wax ku tagfiirisa waxaad ogaataa inuu yahay shubha maanica min atakfiir ayib ninka maanta yidhaahda kufri ku dhaca ninkii maanta kufri ku dhaca maalan wuxuu inkiray sayidina abubakar ma jiro yidhi abubakar sidiiq oo suura tooba lagu sheegay muslimiin oo dhan isku ijmaaceen inuu waayeelkii muslimiin yahay yuu yidhi maba jira xaqiiqa jirta maha bal inahaa waa banaatu afkaarin iyo khiyaalaad weeye waa amar khayaali ah buu ku yidhi maxaad leedahay kaafir baataadii maxaad ku gaaloobay waxaad dhihi waxaad ajmaca almuslimuun ijmaacii waa lagaa qabta waxaad leeya watakfiru bilijmaaci masalatu khilaaf waxaad tidhi aayaddii laa taxzan in allaha macanaa suxbatu abibakr inuu saxaabi ahaa suxbadnu u sugan tahay waa masla qaciyaati wuxuu ku anuu suxba ma inkirin waxaan inkiray wujuudkiisi inamaa ankartu wujuudahu mana inkirin suxbadiisii waxaa waxaa ka dhalan inkaaru wujuudi abibakr waxaa ka dhalanaya inkaaru suxba waa takfirun bima'aali اlqowl baa lagu dhihi haddana takfirun bima'aali اlqowl anigu waxaan inkiray wujuudi ma suxbaan inkiray haddaad tidhahdo wujuudkood inkirtay waxaa ka dhashay inkaaru suxb maxaa tii horaan baa waxaad soo ta'siilisay ma'aalu اlqowl iyo laazimu اlqowl laysa bimadhabin wain kaana cindaka ayuha almukafir la ordaya baasha gaalaysiinta ah wain kaana cindaka qaطciya hawshoo dhan ha la xidhxidho weeye waxaad baqasheed salaada wujuubkeeda iyo soonka iyo xajka iyo zakada iyo daruuriyaat اlislaam in la waa kufri salaf kuma dhihin culammadu iskuma raacin wadaadda waxay ku waa laazim ibnu cashuur baa ka mid a ah. waxay culum wax ku tagfiirinayaan laazim buu ku ninkii yidhi salaadda waajib ma aha nebi maxamedow been baad sheegtay ma dhihin allow been baad sheegtayna muusan caddaynin ma dhihin waxaan oga jeeda hadalkiisu sariixiisa ma aha laakiin maxaa ka dhalanaya takdiib ullaahi wa rasuulihi wاlmu'miniina jamiican marka wuxuu ku leey anugu ma ilahay baa been sheegaan ku ihi wadaadow ma rasuul baa been sheegaan ku idhi waxaan ku idhi uun salaaddu waajib naguma aha haddaad inkirtay salaaddii wujuubkeedii maxaa ka dhashay takdiib اllahi warasuulih waxaa soo tiri laazimu اlqowli laysa bimadhab ma'aaw اlqowli laysa wain kaana qaciyan cindaka laa yukafar waa shubha maanic calaa aqali taqdiid ma soo tidhi nirig kaa afqurmi mayso nirig habeen dhoweyd baan waxaa idin idhi usuusha nimanka haddii la dabagalo taraam xataa gaaloobi maayo xerowbaa isoo wacoo ila yaabo wadaadow haddii wixii waad ka dartay maxaad u jeeddaa masaa'ilkan haddaydan baadhin oon baxta aydan ku samaynin waad iska wareeraysaan taraam marka loo firiyo calaa usuuli bacda ahlicilmi hadda waxaan adduunka ku xukumaynaa axkaamu اlkaafiriin laakiin aakhare waxaa laga yaabaa calaa usuulim inuu ahlu janno noqdo calaa usuulim sheekh waaban idhi hadalka xaggeedan ka marahaya wadaaddaha waxay yidhaahdeen waa bacdu ahli اlcilm wadaaddaha waxay yidhaahdeen waxay yidhaahdeen nasaare yuhuud caamadooda jahaaladooda caruurtooda haweenkooda indheer magaradkooda iyo bulahoodu aan nebi maxamed si fiican u maqalhe suuro saxiixana aysan gaadhin adduunku fii axkaami اlkaafiriin ha qaata ila iimaan sax lagama haye laakiin aakharo waxay gelhayaan wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcata rasuula maa min yahuudiyin walaa nasraaniyin mxuu ahaa xadiidkii waladii nafsi biyadihi laa yasmacu bi axadu min hada اlummati yahuudiyin walaa nasraaniyin uma lam yumin biاladii ursiltu bihi ila kana min asxaabi الnar xadidki saxi muslim waad garanaysa waxay dhaheen fuqahada qaarkood samaacan mujaradu samaac kuma fillo waa in uu maqlo gaalka yahuudiga nasraanigu uu maqlo nebi maxamed inuu nabi xaq lala soo diray risaalo nadiifa a la yimid wanaagga ummadda ugu yeedhayey xumaha ka digahayey aan ahayn dhigicab xaqdarro ku socda boqortooye aan rabin waa in suura saxiixa iyo dheg wanaagsan nabiga uu ku maqlo haddii laakiin yahuudiga nasraanigu loo geeyo suura mushawaha can risaalati muxamed wa can rasuuli illaahi calayhi الsalaaةu wasalaam lam taqum calayhi اlxuja yidhaahdeen saa darteed khazaali wuxuu yidhi naxariista ilaahay waasica ah gaalo badan baan u rajaynhayaa kitaabkiisa faysal tafriqa wazandaqa muxuu ahaa tafriqa bayn alislam wazandaqu ku yidhi qaadi ciyaad baa iska lalaadiyey shifaaga takfiir uusan caddaynina hoosta ka xariiqay hazaali inuu kaafir yahay carabka uma dhajin laakiin wuxuu yidhi ninka asalkan khilaafa waa kaafir buudhi sida ku timid hazaali kitaabkiisu yidhi ma dhin baa kaafiran laakiin wuu ku agwareegay hazaali gaalaysiintiisa taraam hadda siad ka warqabtaan caamayga waalan ee iska ordahay wuxuu fahamsan yahay baa jirin ma idinla tahay suura saxiixa hayru mushawaha islaamka inay ka gaadha way dhici kartaa waxbay anigu hawshaa sii dhexgeli way dhici kartaa labadaa dhinacba waa dhici karaa nebi maxamed inuu ahaa nebi xaq ah oo sidii ilaahay u tilmaamay rasuulkuna uu ahaa muslimiin ay ku yaqaaneen oo saxa suurada inuu haya ma idinla tahay waa dhici kartaa idan marka alxukmu bikhuluudi fi الnaar hadday sidaa noqoto oo ixtimaalka kale uu noqdo yaa muran ka qaba khazaali jamaaco war usuusha haddaad aadan iska ogaanin waa lagu rafaadahaya haddaad tidhaahdo masaladu marba hadday khilaafiya tahay walow kaana daciifan waa shubha maanica min atakfiir adduunka oo dhan waxaa weeye ma kuwan ayagoo tafsiilka maba qabaane waa horey bay ka xukumeen wadaadihii hadda reer masr waxaa la weydiinayaa hal tara almasiixiyiina alaqbaad ka fara am laa ninka dha waa kafara waa irhaabi masr hadda soosa ka socoto waa ogtihiin gabdho muslimaad oo ka soo baxay kristankii iyo masiixiyaddii oo aqbaad ah oo islaamay iyo wadaaddo reer masra ah fatwooday inay ku noqdaan nasraaniyaddooda ku noqdaan haddaad tidhaahdo maxaad saa u yeeshay wuxuu ku dhihi maslaxaan u arkay ishayshiga bulshada reer masar iyo midnimadeeda iyo qulqulasho la'aanta iyo dhibka iyo tafaraaruqan ka baqay maslaxaan u arkay wadaadana kitaab waxay ku qoreen irtikaabu lmukafiri limaslaxatin waa cudurun maanicu min atakfiir shay kufri ah inaad maslaxa oogu dhacdo adoo kufri baad u aragtid adigaan wax tagfiirinay laakiin waa cudurdaar keenaya ruuxa inaan la gaalaysiinin usuushaa markay isu tagto irtikaabu اlmukafir limaslaxatin waa maanicu min atakfiir masaladu hadday khilaafi tahay walow kaana daciifan waa maanicun min atakfiir iisoo qobta kii kale maalu اlqowl wain kaana qaciyan cindaka ayuha اlmukafir waa cudur maanicun min atawiil muxuu aha min atakfiir usuul noocaasoo fara badan ayaa yaa la tasiiliya markay baashu dhanka iska bedasho la arko balaayo soo qamamaysa mulxidiin soo goostay xadhkaha riddo jaamixo oo socota waa la iloobi hawshi kadibna war maskadila ka dhici maskadila kan qabta oo kan qabta hawsha aada iskaga ilaaliya hawshaasi aada la iskaga idinkaa idiin digaaya aniga hadda qolyo riddo ku dhacayna ma difaacanayo wadaad wax tagfiiriyeyna ma naqdinaya laakiin waxaan diidanahay usuusha marka hore la ta'siiliyey en socon doonin in marka horeba laiska daayo oo laiska ilaaliyo oo laga fiirsado hawshaa aad iskaga ilaaliyo idinkuna haku aafoobina idinkuna haku aafoobina hawshaasa la iska ilaaliyo darxaba sheekhulislaam ibnu taymiya ra'yigiisu waxaa laga yaabaa in eh, uu baahan yahay xalqo gooni ah haddana kama gaadho laba masale inaan laisku khaldin adiga hebel ah ama fulaan ama callaan wuu qaadan karaa go-aana inaad u aragto ruuxa inaan lagu tagfirinin fi lmasaa'il alkhilaafiya laakiin aafadu xaggey ka socotaa wadaad kalea ra'yi kala qaatay oo u arkay in lagu tagfiiriyo ama asagu mujtahid ha noqdo ama caamay muqalid likayrihi ha noqdo kaa maxaad go-aanka adu ka qadan baan rabaa inaan ogaado maqaali fi takfiir baa oo waa khaariji mise khilaaf saa'iqu ninkaa ku socdaa waxaad qorteen waxaa weeye inuu ruuxa yahay haali khaariji yuqaali fi اtakfiir yusaa'ic fi اtakfiir walaa yatawarac can istibaaxati dimaaءi اlmuslimiin wa can takfiiri ahli اlqibla hadihi hiy nadariyaan diidannahay aima dacwa najdiya ama ha noqdo waaqacay ka warramayeen ama ru'yo ay qaateen baa noqoto waxay soo guuriyeen inaysan waxba ku takfiirinin ila bima ajmaca calayhi اlmuslimuun laakiin salaadoo kale ka tegiddeeda cinda alwahaabiya kufri ma aha way ku khilaafeen ibnu taymiya ibnu qayim way ku khilaafsan yihiin ninkii laakiin ku takfiiriya khaariji iyo khaali ma u arkaan wahaabiyo maya hada bayt waxaa la rabaa haddaad aduu go-aan qaadatay lishubahaat aw lidalaa'il in ruuxa kugu khilaafay aa u aragtay inuu khilaafku yahay saa'iq walow kaana muqalidan saasaa la isku ogaa laakiin maadan yeelin waxaad gaadhsiisay waxaad tihi waa madhab ahlibidac waa khaariji waa eh, yuhaali haadihi albaliya haadihi iyo albaliya aada laskaga ilaali anoo aaminsan in la yidhaahdo ruuxa laguma takfiirin karo ilaa bima ajmaca calayhi ahlulqibla asalkiisu waa ra'yi ay leeyihin murjio waa madhab min madaahib almurji'a asal ayagaa iska lahaa reer cabduwahaab marka inay usoo dhuumatay oy marka tandiiriyeen inay tadbiiq waaqic markaa jiray ka hadlaahayeen labadu waa dhici karta lannu masaa'ilka iyagu dadka ku takfiireen kumana dagaalameen waxay ahayd ijmaaciyaad daruuriyaad hal farac weligood ruux takfiirini waxuun ka hadlahayeen welilahay keligii ha la caabudo iyo may awliyadu waa la caabudi karaa baa laisku ay marka inuu yahay ikhbaar can waaqic iyo inuu yahay tabani ra'yin ayaa weli aniga dareen igaga jira oo baxdiga weli aanan ka gaadhin go-aan marka taasi waa iska meesheeda dhankan haddaynu iska ilaalina iska ilaaliyo qolyihi habeenooda aan ka digahayey ummadda islaamkao dhanna korka ka qabanayay arday baa isoo wuxuu yidhi waxaa tihi ninkii shucubta maanta kor ka qabta waa haali min alghulaad wahaabiyana xilligoodii akar اlumma iyay kor ka qabteen waxay ku xukumeen mushrikiin takfiirka haba ku xidheen he qiyaam اlxuja ha ku xidheen waxaa ku idhi dhowr goor hadalka de kelimadu kusoo laabtood ogtiin baan u malayni wahaabiyu xilligooda waaqic jiray qiimeeyeen waaqic jira oo xaqiiqi ah oo mu'arikhiin qireen oo iyagu qireen xataa baa kutubta ku qoray mu'arikhi almisriyiin annajdiyiin xataa kuwa ciraaqiyiinta shaamiyiin kulli baa qiraya waaqic jiray oo hortoodan laga hadlay gadaashooddan laga hadlay oo xaqiiqa ay qiimaynayeen waxaanu isku ogeyn alfatwa tatahayar bitahayur الzamaani wاlamkinati wاlasmina wixii ku dhisan manaad caado oo jira hadday caadadii isbedesho weliga waxaad taagananaysaa wahaabiya waa wax takfiiriyey soomaaliya oo dhan anna waa ay gaalo dadku waa inxiraafeen dheh waa fogaadeen dheh macaasibaa badatay dheh balaayaa kacday dheh laakiin hay dhihin a'ima dacwo najid waad og tihiin ayagoo halkaa jooga ayay daa'ifo ay ka maqleen soomaaliya iyo daa'ifo yar ay ka maqleen afghanistan ee waxay ku keentay inay ka joogsadaan xukunkii ay tuurayeen saddex boqol oo sanay dacwadu socotaa waxaad og tihiin meel walba dal iyo dibadba inay ka socoto addacwa ila tawxiid bal waddamo reer galbeed markaad tagto dadkaad ugu tegayso waa ahlu tawxiid wahaabiyay u badan yihiin sufiyadu waa wallaangaab gaajaa meecdlaa ku dhammaysa shirkulqubuur wuxuu iska noqday shirki reemiye xataa soomali waa ku yaraada waa ogtii qolya mala goodgalo meel iska fadhiya mooyeen ciyaalsiyahaba la yaabahaya hadda ka hor anoo dalaalka akhrinaya markaan cashir ka baxnaa wadaad yaroo dhallinyarada ka mid ah wuxuu ihi sheekhana waxaad ku daashaybu filinka ee cunay bui ey way runtii war filinkaa waa gubtay bui wax jira ma aha waad dhihi kartaa meelo kale eefa ka jirtaa waaqicu inuu isbedelay wax diidi kara ma aha markay ogaadeen waaqici inuu isbedelay qolyahan aan qulaadda u aqaano iyo ay ummadda u raadiyaan manaaaad manaaaad aan jirin oy rabaan in wax ku tagfiiriyaan hadda waxay soo saareen waxa la yidhahda shirku shirku lmuwaalaad shirku waa maxay haddaad mushrik gowrici cunto kaafir baa tahay war bismi illaahi araxmaan araxiim allahu akbar dhac buu yidhi aday kuu talla kaafir mushrik لأنka lm تتbrع min dabائح الmuشhrikiin mid mushrig ah ood ku ogtahay baad gabadh wanaagsan oo cafiifa a ka doontay marba hadduu weli kuu noqdo wax ka meersatahe kaafir manaad kale keen waxay dhaheen ruuxaan cadaawada tasriixinin laa yaصixu iimaanu أxadi إila bian yusarixa bcadaawaة الmuشhrikiin waad fiicantahay weligaa shir kumada dhicin laakiin ma anan ku arag maxamedow hee adoo leh kafartu biاlmushrikiina wa biاطawaaqiiti wa kafartu bitraam wa kafartu bikada alaab bay ka sid mar haddaanan ku arag maxaa tahay kaafir liannaka lam tatabara waxay isku khaldeen manaadkii la odhan jiray farqun bayna alkufr bishay wa takfiir shay sooma in la kala qaada maaha shayga inaad ku kufrido ood ku gaalowdo inaad asaga takfiiriso waa laba kala baab qur-aanka waxaa ku yimid kafarnaa bikum wa badaa bayna wa baynakum alcadaawa cadaawa kafarnaakum yaa ku timid farqun bayna he alkufr bishay wa takfiir shay laa ilaaha ila اllah muxamadun rasuul اllahi ruux markuu yidhahdo qad kafara biطaaquut wa kafara bikuli maa yucbadu min duuni اllah ilaa aan ogaano inuu naaqadkana ku dhacay waxaan leenahay anta waxaa tahay kaafirun biاطaaquut mu'minun billaah takfiirinta marka afraad la takfiiriyo adu aad mushrikiin u aragta ama murtadiin waxay ku xidhan tahay kolba xogta anoo aan haye iyo macluumaadka ay ku xidhan tahay waxay ku xidhan tahay awood ma u leeyahay inaan dhaho ow ibraahinow gaal baa tahay mise haddaan dhaho maskaxdaa la arsan ama waaba la iswaayiba ama bangaani baa la isdhaafin cadayntaasi waxay u baahan tahay manaaaad kale iyo quduraad kale kufrigu waa ankaru lmunkaraat inkiridiisu iyo takyiirintiisu waxay u baahan qudra bilyad qudra bilisaan haddii la kari waayo alkaraha fi اlqalb waxaasoo dhan kaa dhegaysan maayaan waa inaad dibnahaada ka caddayso in madaxweynaha soomaaliya uu kaafir yahay oo warkay kaa rabaan la socaad ciidanko dhan gaalo yahay soomaaliya dabar culan ay kaafira tahay warkaa haddaadan caddaynin lam tadkul fi اlislaami bacdu war xaggee la aadaa nimanna waxay nugu fureen bad aan wax gaalooba jirinoo diinta ka baxaayo nimanna intii noo soo laabatay waxay leeyihin haka dhegaysan kulligood waa gaalo xaggeed aadaan wadaadow may fahamteen waxaan ka qaylayo waxaan ka degaya waa afkaartaas ee ma ahano hadda shaksanada dan kabalihii qole waxay dhahen waxaa taageertay niman waa dhoweyd waxaa difaacday niman waa dhawey qoorsagaal lagu haya baad wadaadu ka sii daysa war waxba kama sii daynini wax cudur jiro un baan idiin sheegay cudur jiro un baan idiin sheegay allah idinka badbaadiy waani ka labaad sheekh mukhtaar waad soo firinaysan waxbaad gocanaysa soo daa dhib ma laha taa waa adiga mukhtaara ama xasaana taxliilkeenna iyo ogaalkeenna wey laakiin asagu shubha ku qaaday kufrigan soo maa waxaan kufrigae cad shubha u geysay khuluwiga dadkan ka dig buu isleeyahay waddo wanaagsan oo la fahmi karo islaamkii sumcaddiisa soo celi buu isleeyahay wax hagaaji buu isleeyahay haddaaban kuu daayo asal kaloo khilaafa uusan ku gaaloobin baa jira qurطubi fii kitaabihi maxay ahay haddaanan khaldamin an taxbata acmaalukum antum laa tashcuruun hoostida wuxuu ku sheegay khazaalina ku sheegay fii kitaabihi aliqtisaad showkaanna fii sayl jarar uu ku sheegay ruuxa muslimkaee islaam u horreeyey gaalnimo walba uu ku dhaco inuusan gaaloobayni xataa yaqsuda an yakfura billah weli waxaan jeclaa qurطubi waad muraajacayn kartaan mana jasminaya inuu ijmac soo guurinay idan khilaaf baa soo baxay alkhilaafu ida kaanat اlmasala khilaafiya e wain kaana ضaciifa shubhaة maanicaة min الtakfiir wالtakfiiru bidalikana waa mughaalaat fi الtakfiir ninku ilaa uu niyeysto inuu gaaloobo gaaloobi mahay wadaaddaa taagan waadna ogtahay waa usuul jahmiya ma tamisa ma ah idan maslada waa khilaafiya khilaafkuna waa in kaana ضaciifa muxuu ahaa shubha maanica mukhtaaro waxaan ka digahayo weli inuusan ku daadegin baan waadna ogaan doontaa dhibba ma laha waad ogaan doontaa dhibba ma dadkaa anu ma difaacaya anaaba lagu eeday waxuu iska gaalaysiiyaa hadduuba sheekh xasan e, igu eeday inaad maqlayseen laakiin dhimbil qarsoon oo usuul laga dhiganhayaan ogahay aafana ka iman doonto mid badanna ay ka iman doonto ta taagantu ka daran waaani nooca labaad ayaan idin wareerinine noocii labaadoo muxuu ahaa almansuukhu xukman duuna الrasmi ka naskhi xukmi wujuubi الsadaqati waa sida nasakida la nasakoo kale wujuubu sadaqa sadaqa inay waajib tahay bayna yaday الrasuul nabiga intaan loo tegin en la faqin baa la yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu ida naajaytum الrasuula faqadimuu bayna yaday najwaakum sadqa masaakiintaa dhibanaa muslimiintaa dhibanaa nolosha iska adkayd nabigu su lagu dhibay dadkiibaa ku fara batay marka xikmadiiyo sharciga waxay keentay in nabiguna uu nasto muslimiintuna masaakiintan ay wehelaan waxaa la yidhi nabiga markaad la faqaysa wax weydiinaysaan intaydan u tegin masaakiinta muslimiinta wax ku sadaqaysta nabiga suu sadaqa ma qaato waa ogtiinaadee yaa lagu sadaqaysan fuqaraa'u lmuslimiin wax sii yaa la yidhi hawshii waa adkaato waa la awoodi waaye ayb ilaahay waa naga nasakhay subxaana wa tacaala marka waa maxay aayaddii lafdigeedii kitaabka ku jira suurat اlmujaadila way ku taallaa laakiin xukumkii wujuubu sadaqa bayna mxuu ahay bayna yaday rasuuli waa mansuuq ashfaqtum an tuqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqaati fain lam tafcaluu wataaba allahu calaykum faaqiimuu salaata aatu zaka ayb taasaa timid weeye waana midka u muhiimsan bay noocaani in xukumkii la nasakho aayaddina ay joogto iyo daliilkii uu joogo biduuni madluulihi waa midka ku badan nasakha dhabtaa ah, muxuu ahaayey aada looga hadlana ah ka saddexaad waa maxay in la israaciyo daliilkii iyo madluulkiiba kanaskhi licashri radcaatin muxarimaatin bhamsin kama rawadu caaisha radi allahu tacaala canha fii saxiix muslim kun afar boqol konton i laba ku yimaada xadiidkaas kaana mima unzila calى rasuuli الlah cashru radacaatin macluumaatin yuxarimna toban nuugmo oo la garanayo ruuxa waxay ka dhigaan maxram fa nusikat bikhamsi radacaatin macluumaatin yuxarimna ayb aayaddii xugumkaa keenaysay ee ahayd toban nuugmo way xarimaan ruuxa xugumkii tobanka nuugmona waa la nasakhay lafdigii aayaddana midna lama hayo maxaa an aynu iskaga soconno aayaddan hadda qeybta labaad ee aayat najwa aayat najwa cinda abi muslim alasfahaani mansuuka ma aha agtiisa wuxuu leeyahy waa xukm ku xidhnaa bicila zaalat alcila fazaala اlxukmu wاlxukmu ida zaala lizawaali cilati falaa yuqaalu naskhan aw falaysa binaskhin waana runtii taas xukumku hadduu u zuulo lizawaali cilati waa inaga xalay mar ka shanqarina aw lidihaabi اlmaxal aw liintifaa'i sharطin aw liintifaa'i ruknin hadduu xukumka u buxo naskhi lama yidhaahdo asagu halkaas waa ka dagaalamaa waxaa lagu baabi'iye layidhah waaxidi wuxuu soo guri ijmac abulxasan alwaaxidi ajmac alculamaau calى ana hadihi اlaaya mansuukha aayat najwa buu soo guuriyey laakiin waaxidi iyo wadaadka la yidhaahdo abu muslim eh, isfahani abu muslim baa horeeyey waaxidii waa afar boqol iyo sideed tobaank wixii ka dambeeyey ninkana waa qarnigii afraad meelaha dhexdiisa wey laakiin waa inagii soo guurinay mar hadduu caalimku muطalic yahay ijmaacana soo guuriyo ijmaacaasi waa xujo ilaa inuuba yahayba mooye inuu leeyahay asli faasid ah soo maynaan soo sheegin taasaa kaga tegayna almihim wadaadkan shaarixa wuxuu leeyahay iskale nadmi iskale eh, matnigan ijmaaca uu soo guuriyey waaxidii ragga la midka ah ijmaac asaxay ma aha maxaa khilaafaad baa la soo guuriyey jamaaca min xanaabila khilaaf soo guuriyey aayaddu inaysa mansuukho ahayn iyo jamaca min alxanafiya markaasuu yidhi binnas huwa qaadixun fii dacwa bacdihim اlijmaaca ayb cala jawaas wuxuu u gudbay sheekhu wاnnasku ima lilqur'ani bimilihi waima sunaة mutawaatiraة waaxaad bimiliha waima alqur'anu bisunaةi kadalika aw lisunaةi biqur'ani kadalika saarat tiscata aqsaamin sagaal baa meesha ka soo baxday sagaal baa ka soo baxday hadda wuxuu u gudbay naasikh iyo mansuukha qaybihiisi annaasikh walmansuukh horta marka hore anwaacdi buu soo sheegay hunaa waa maxay waa annaasikh walmansuukh suu noqonayo naasikhi iyo mansuukhi naasikhu ama waa sun qur'aan ama waa sunno mansuukhuna ama waa qur'aan ama waa sunno ayib marka saddex sagaal suuro ma meesha ka imanaysa inaan qur'aan qur-aan ku nasakhno iyo in qur'aan lagu nasakho xadiid mutawaatir ah iyo in lagu nasakho xadiid aaxaad ah dhanka waa marka aan mansua irinayno mansuan irina mansuku inuu yahay waxaa la nasakhay inuu yahay qur'aan lagu nasakhay biqur'aanin aw bisunati mutawaatiratin aw bisunati axaad saddex ma haynaa ayb xadiidku imo in lagu nasakho qur'aan asagi xadii lagu nasakhay biqur'aan ha ahaadee xadiidkaasi maxaad ka dhigi xadiid mutawaatir ah baadihii oo saddex cusmaan ahayn xaji imkaa fakani xadiid mutawaatir oo lagu nasakhay biqur'aani xadiid mutawaatir oo lagu nasakhay bimutawaatirin xadiid mutawaatir oo lagu nasakhay biaaxaadin saddexdaa saddexda u gee ayib xadiid aaxaada imow haddaba oo mansuuq ka dhig xadiid aaxaada oo lagu nasakhay biqur'aanin bisunnatin mutawaatira biaaxaadin mili saddexdaa saddexda hore u gee lix saddexda ka soo horraysa sagaal sagaalkaas suura sidaa wey tiibuu kuu sheegaya wuxuuna yidhi wاnaskhu ima lilqur'aan naskhu inuu ku dhaco lilqur'aani baa ku fiican meesha ayada ah ayb ima alqur'aan basa iyo quraan imaa ima lilqur'aani bimilihi in qur'aan la naskho bimilihi lagu naskho waa qodob wa ima sunatu mutawaatira sunno mutawaatira in la naskho iyo wa aaxaadun sunno aaxaadiyo oo mutawaatiran bimiliha ayadoo kale bimiliha iyadoo kale ayb waimaa taa marka waxaa weeye wuxuu israaciyey qur'aankii iyo sunnadii oo mid walba mansuuq noqonaya buu ku hormaray qur'aan mansuukha bimilihi sunna mutawaatira mansuukha bimiliha sunatu axaadin eh, mansuukha bimiliha saddexdii suure asaasiyeed buu kuu sheegay qur'aan mutawaatir sunni ah mutawaatir aaxaadi ah oo kii mansuukha ah mansuukha saddexdaa qaybood u dhisan baa dee hadhow soo noqnoqon doona وإma bsunaة kadalik وإma الqur'an وإma الqur'an qur'aan in la nasakho wey ila bimilin buu ku soormi horaane weli kuumuusan sheegin qur'aankii oo lagu nasakhayo bisunna wuxuu soo sheegay qur'an qur'an lagu nasakhayo وإma الnaskhu inuu ahaado lilqur'aani bisunaةi kadalika sunno sidaasoo kalea in lagu nasakho sunno kadalika waa maxay waa sunno mutawaatiro ah iyo sunno aaxaadi ah ayb aw lisunnatin nasku inuu sunno ku dhaco biqur'aanin lagu naskho kadaalika sidoo kale qur baa lagu nasakhaya waa sunno mutawaatiro ah aaxaadi ah ayib oo lagu nasakhaayo biqur'aanin saarad waxay noqotaa wish wix ka soo baxay tiscata aqsaam sagaal baa kuu soo baxday qur-aankii marka in lagu nasakho isaguna bisunati mutawaatira aw axaadiya sunadii in lagu nasakho biqur'aanin aw bisunati mutawaatira aw biaaxaad halkan maxaa ka soo baxay halkan dambe qur-aanka meeshiisa bisunna waxaa ka soo baxay labo meesha sunnada waxaa ka soo booday ayagoona waxaa kasoo soo boodaya haddaan sunnada xaggeeda fiirna afar baa saddex afar baa ka soo baxaysa sunnadan waxaa ka soo baxaysaa laban ujeeda cafwan sunnadu inay tahay aaxaadi inay tahay mutawaatiro e, qur-aankii sunna laguna sunnadu inay tahay aaxaadiya mutawaatiro ayib yamtanicu minha min atisca sagaalka qaybadoon soo sheegay waxaan suuragelaynin naskhu lmutawaatiri biاlaaxaadi wadalika qismaan bog waa sida asagu sheekhu qaba shaafici badan ay qabaan waa masaa'il khilaafiya ah, waa gaari doona sagaalkii aan kuu soo sheegay maxay ahayd qur-aan lagu nasakhay biqur'aan bisunna mutawaatira bisunnati aaxaad saddex sunno mutawaatiro ah oo lagu nasakhay qur'aan sunna mutawaatira iyo mid aaxaad ah lix baad haysaa sunno aaxaad oo saddexda aad marisa haddii aaxaad biaaxaad axaad bqur'aan axaad bimutawaatir sagaalkaa qaybood yamtanicu minha waxaan suuragelaynin sharcan buu u jeedaa wadaadku naskhu lmutawaatiri xadiid mutawaatira in lagu naskho biaaxaadin bilaaxaad taa suuragal ma aha lianna naasikha iyo mansuukhu waa inay isku awood yihiin cinda aljumhuur cinda aljumhuur wadaalika midkaasi inaan mutawaatir mansuukh noqon karin naasikhuna aaxaad noqon karin qismaanya laba qaybood weeye agee ka soo baxay naskhu اqur'aan de waa mutawaatire bilaaxaad mamnuuc iyo alxadiid almutawaatir lagu nasakho bilaaxaad labadaasu u wa arbacatu minha min atisca afar ka mida sagaalkiina muntafiyatun fi اlwaaqic labada hore sharcan bay u ahayn mamnuuc weeye lianna nasku waa rafci iyo ibطaal waa inaga soo mar shayga shayga qaadahayana waa inuu ka xoog badan yahay ama la siman yahay ayib meeshu ilan bayaan ma yaalle bayaan ma ahayd afar wuxuu yidhi muntafiyatun fi lwaaqicu ma dhicin ayib oosay u dhicin lifaqdi الtawaatur اlafdiyi fi الsunati kama sabaq afar wuxuu yihi faqd mutawaatir lafdi aan la heli karin buuhi twaatur sheegahayo waa kii aad ku marteen kitaab sunna oo lafdiga ahaa fi sunati kamaa sabaqa sidii soo hormartay marka afarta xaggay ka iman afarta mumtanacda waa maxay waa nasku qur'aan oo mutawaatir ah bimutawaatirin min asunna suuragal ayadna ma ma dhicinba ma hayno bimacnaa ma hayno qur'aan lagu nasakhay xadiid mutawaatira tawaaturan lafdiyan ma hayno waxaan kaloo haynin wa nasku mutawaatirin xadiid mutawaatira oo lagu naskho bilqur'aan inaad fahanteen baan u malay labadaaba qur wey qur la naskho lagu naskho bixadiidi mutawaatir kow io dheh iyo mutawaatir la naskho oo qur lagu naskhaasna ma hayno laba soo ma aha takaana waxaa weeye nasku xadiidi mutawaatirin bixadiiin bimutawaatirin hormarsada ila weli xadiid mayna sheegin qur-aan lagu naso bixadiid mutawaatir iyo xadiid mutawaatiro qur-aan lagu naso waxaan kuu soo sheega labada ayaan kaa dhumin sunnadii u ima waayadii mutawaatir bimutawaatirin ayadna lama helin ba ku yidhi xadiid mutawaatiro mansuukha oo lagu naskhay xadiid mutawaatir lama helin maxaa kuu soo hadhay nasku aaxaad xadiid aaxaada inuu mansuuq noqdo laguna nasakho bixadiiin mutawaatirin afar ma soo bood shee maxamed xaggeedaad afar baa soo bod afartaa u geey labadii hore lix lix baa meesha ka baxday wayabqa alaaatun baa soo hadhay markuu yidhahda waa xisaab sax ah sagaal haddii lix laga gooyo maxaa soo hadhay kullii qaybta kuda jireen kulli qaybta ku jireen sagaalkii aad soo tiriso buu qayb kaa ribaaya marka wuxuu kuu soo sheegay alqisma alcaqliya wixii qismada caqliga caqligu wuxuu keeni karay xisaab ahaan buu soo sheegay kadibna wuxuu ka hadlay wixii sharcan aan suuro gelin iyo wixii aan la helinba waa macquul laakiin ma hayno marka qismadii hore ee xasriga ahayd iyo tafsiilkan dambe iyo iskaankaa khaldamin waxaa la kala goynaya weyl waa un sagaalkii ayb maxaan horaan soo maray wadalika qismaan intaa hore waxaanu ku soo maray waxay ahayd nashu اlqur'aani biاlaaxaad wa nashu اlmutawaatiri biاlaaxaad ha khaldamin kuma jirto kuma jirto labada hore waa qur'aan lagu naskho axaad yaa mansukha qur-aankaa mansukho iyan kaa fakani qaybtii labaadna mutawaatir la naskho wey axaad lagu naskho yaa hadda mansukha kan dambe axaadka mansukha bilmutawaatir wax isku mida ma aha ha khaldame khaldamin naasikh iyo mansuuq iska kaa galan tan dambe afarta waxaa ku jira un keliya aaxaadkii baa mansuukha naskhu اlaaxaadi bimutawaatirin weeye tii horena waxay soo ahayd naskhu اlmutawaatiri biاlaaxaad soo ma kala duuno ayib aan ka socdo masaa'ilka marka uu sheekhu saa u sheegay waa siday usuuliyiin badan qabaan shaaficiye badanna ay marto laakiin sida sawaabka ah haddii xadiidku u asaxo hadduu asaxo inuu naskhigu bannaan yahay baa sawaab ah naskhigu inuu bannaan yahay ayaa bilaxaadi wa bilmutawaatiri ayib waana ra'yiga ay taageeraan rag badan oo muxadisiina shanqiiti iyo ibnu teymiye iyo ay rajaxeen shaaficiye badanna ay rajaxdo imaamka iyagu hawshuu diido waa gaari doonnaa asagu wuxuun diidaa keliya qur-aan keligii ah in sunno lagu nasakho ayib marka wuxuu leeyahay sunnadaas qur-aanka nasakhaysaay waa in sunno kale ay jirto oo ah aلsunaةu tansakhu sunna wاlqur'aanu yansakhu alqur'aan haddayse timaado in sunnadu ay qur'aan nasakhdo laabudda min sunnatin hiya naasikhaة ayضa lisunna saan hadhow loo dhihin kitaabka qur-aanka ahaa sunnadii baa agga u wado oo ku ciyaaraysa aan loo dhihin oo malaaxido aan jaars ooga helin sunnada ayaa mansuukha xadiid baana nasakhaya qur-aankuna ama waa mu'akid ama waa naasikh mustaqila dhiba mala marka wuxuu rabaa inay israacaan isagu taasuu shardiyaa taasuu shardiyaa ma jirta buu ihi eh, sunno nasakhday eh, qur'aan nasakhday oo uusan la soconin xadiid mansuukha ma jira buu hi biqur'aanin ma eh, uusan la soconin xadiid naasikha lama soo helo yidhahda isagu waa imaamku ku dagaalamaa hadday iyadu mansuukho tana qur-aan baa la socon hadduu qur-aanku mansuuq yahayna sunnada sunaa la socon saasuu yidhahda asagoo imaam ku dagaalama wayabqa waxaa kuu soo haray alaaatun saddex waaqica sharcanna bannaan alqur'aanu bilqur'aan qur'aan qur'aan lagu nasakhaa dawaatif waa gararaysaan walaxaadu bilaxaad axaadii aaxaadoo aaxaad lagu nasakhay kuntum nahaytukum can ziyaarati اlqubuur fazuuruuha can luxumi adaaxi baa idinda hadda yeela waa badan tahay ayb walaxaadu bilqur'aan aaxaad la nasakho oo qur'aan lagu nasakho ayib waa haddaan dhahno weeye xadiidu aaxaad baa jira oo lagu nasakhayo qur-aan qur-aanka naasikha xadiidkana mansuukha ayib amilo dhowray keenaan marka adugu kutubtun ka fiiriya asagaana miaalin doonaa aan ka soconno falwalu midka koobaad oo ahaa qur-aan qur-aan lagu nasakhay waa naskhu اlciddati biاlxawli fi lwafaati biarbacati ashhurin waashran wacashrin cafwan wa biwadci اlxaml ciddaة اlwafaa ka naskhi اlciddati biاlxawl sanad in lagu cidda tirsado wاladiina yutawafuuna minkum yadruuna aswaaja wasiyata liaswaajihim mataacan ila اlxawli hayra ikhraaj sanad bay ahayd maxaa lagu nasakhay biarbacati ashhurin wacashr afar bilood iyo toban oo aayaddii isla baqara ku jirtay ah waxaa kaloo nasa aayadda alaaq wa biwadci اlxamli masaladan marka waa masale khilaafiya midkan aayaddan inay mansuukha tahay waa masale khilaafiya jamaca min asalaf iyo mujaahid ka mid waxay yidhaahdaan E, alciddaة bilxawl mansuuka ma aha laba ciddaa ilaahay kitaabka ku sheegay bacdu slaf yidhaahdaan haddii zawjku uu dardaarmo oo biil oga tago gabadhaa sanad ah ayadda hore baabul baabulwasiyay ka hadashay iyadoo ay dambaysaba waa meesha keliya la yidhahdo mansuukha dambeeya naasikhaana horeeya la yidhaahdo marka ayaddan mansuukhada aad ku sheegteen waxay ka hadashay ciddo khaas oo zawjku markuu dardaarmo islaanti in guriga aan laga saarin sanadna ay joogto biilkeedana meesha laga siiyo ciddadu markaa sanad bay noqon buur sanad bay noqon binas اlkitaab hadday islaantu baxdo y tira maxaa guriga i fadhiisay ninkii lahaaba dhintay maxay tirsanaysaa afar bilood iyo toban habeen waa laba ciddoon islaamin buuri midna waa ciddatun wasiya ku qaydan oon la saaraynin fain kharajna falaa junaaxana timido markaa afar bilood iyo toban baa imanaysa marka tacaarudba ma jiro wa sharطu naskhi atanaafi nasku shardigiisa asaasi sheekhaaba waa gaari doonaayo waa inay isdiidaan labada daliil oon la jamcin karin mar haddii la jamcin karo naskhi ma jiro waa masale khilaafiya والثاني نوع لباد ونسخ الآحاد بالآحاد كحديث نهايتكم عن زيارة القبور فزوروها والثالث كنسخ منع مباشرة الصائم ليلا بقوله تعالى فالآن باشروهن طيب waagi hore intaana dee uxila lakum leylata siyaami rafdu soo degin iyo aayaddan ay soo degin dadka muslimiinta waa ogtihiinoo bacda alcishaa haweenka looma galmoon karin wix cisho ka dambeeya haddii markaad saa qoraxdu u dhacdo aad seexato oy hurdo ku qabato aad gama'do islaantan waa ka xaaraan walow qabla alcishaa ha noqoto raashinna waa ka xaaraan soonka baad sii wadaysa maanta o dhan baad soomarayd waad soo dha waxaad tihi barkin baad tuuratay nabal afurisi afurki inta lagugu maqnaaba waad jiidayba soonkii haddana waa sii bilaabanhaya raashinkuna ka xaaraan buu ahaa galmana xaaraan bay ka ahayd muslimiintu waxbay soo mareen ayb marka dadka la carbinhayo muslimiinta hore waxaa lagu soo carbiyo howle in hadda haddaynu ilaahay inoo jidayn lahaa aan dhehila diinta maba qaadan karaba wamaa jacala calaykum fi diini min xaraj <laughs> ilaahay baa subxaana wa tacaala dad quman oo xuquuqda iyo waajibaadka iyo wax walboo xagga rabbi oga qaayibayo qaadanaya dad horaa ilaahay noga dhiga horyaal kuwa hadda jooga hawshaad ay ku iman lahayd diintay bay ka dareeri lahaayeen ayb tiiba ma kala naska naskhi manci mubaasharati الsaa'imi leylan maxaa lagu naskhay idan mansuukha wuxuu ku sugnaa waay bilxadiid aayad qur'aan lama sheegin baa leh aayad qur'aan oo tidhi bacd alcishaa haweenka uma galmoon kartaan raashinkuna waa idinka xaaraan haddii aad bacda maqrib seexataanna qabla alfitri aad seexataanna wax walba waa ka kac xadiid buu ku sugnaaday waa haddii la yidhaahdo kadibna naasikh muxuu noqonayaa aayadda haddii laakiin bacd اlusuuliin siday qabaan aad tidhahdo xukumkaa hore wuxuu ku sugnaaday bikitaabin kan dambe naasikhna waa aayad waa nasu qur'aanin biqur'aan oo waxay leeyihiin wadaadaha usuuliyiinta kutiba calaykum الsiyaamu kama kutiba calى اladiina tashbiiha laga qaadanaya qaabka muslimiintu awaalku ay u soomi jireen waa siday u soomi jireen dadkii naga horreeyay ahlu kitaabka iyo diimaha lahaa aayadda hore tashbiiheeduna hoos galay xukumka asaga naasikhan dambe marka waa naasikhun liqur'aanin ee ma aha naasik qur'aaniga ah oo nasakhaya sunno khilaafka waa jira un iska ogaada waclam waxaad ogaataa anna shaaficiya haddii taa ay socon weydo waxaa lagu mitaaliyaa misaalka caanka iska ah marka sunno la nasakhaya biqur'aan lagu nasakhaya xadiidkii istiqbaal qibla istiqbaal qibla yani istiqbaal beyt اlmaqdis in loo tukado beyt اlmaqdis loo tukado aayad qur'aan laguma sheegin marka xadiid ayaa xukumkaa laga qaatay xadiidka ama axad ha noqdo sida ay wadaadda sheegaan ama mutawaatir ha noqdo siday maalikiyada qaarkood sheegaan marka xadiid baa amray nabi maxamed uu ummadda u jideeyey atawajuh ilaa beyt اlmaqdis loo tukado kadibna waa la nasakhay fawalli wajhaka shadr almasjid اlxaraam waa haddaan dhahno xadiid buu ahaa wadaadda waxay leeyihin maya wuxuu ahaa wuxuu ahaa qur'aan bay leeyihiin qur'aan buu ahaa niman baa sidaa odhanaya waclam waxaad ogataa ana shaaficiy raximah اllahu tacaala qaala wuxuu yidhi inahu lam yaqac fi اlqur'aani bالsunna inahu lam yaac nasu way had lam yaac nasu naski ma gelin qur'aanka bisunna lagu nasakho qur'aan mansuukha oo xadiid uu nasakhay ma jiro ilaa wa macaha maca sunnati naasikha qur'aanun ayb qur'aan baa la soconaya sunnaduna waa mubayina naasikhi qur'aaniga ahaa sida xadiidkii kutiba calaykum idaa xadara axadukum اlmowt aayaddaa markay soo degtay oo alwasiyatu lilwaalidin wاlaqrabiin aayaddaas waa lagu dhaqmahayey kadibna aayat اlmiiraaث baa timid oo naasikho ah liaayat اlwasiya ayib marka xadiid baa yimid oh ina allaha acطىa kula dii xaqin xaqahu falaa wasiyata liwaariثin miaalku sheekhu rabo saad u fahanto haddaan dhana xadiidkan ah laa wasiyata liwaariثin waa naasikhun liaayat اlwasiya waxaan leenahay macahu qur'aan yuusiikum اllahu iyo walakum baa daba taagan saa darteed xadiidku wuxuu noqonayaa marka asaga ah waa mubayin lilqur'aani الnaasikh xadiidku marka wuxuu caddaynayaa qur'aanka wax nasakhay nabiguna waaba kuu caddeeyey wuxuu yihi ina allaha acطىa kula dii xaqin xaqahu ay fii aayati alxawaashi wاlcamuudayn oo yuusiikum اllahu iyo walakum baa lagu caddeeyey falaa waa tacliiliya marka xadiidku intan dambe xukumku qur-aanku ishaaraya ilaahay hadduu aayatulmawaariid nin walba xaqiisa ku siiyey haddaba falaa wasiyata liwaariثin faاlxadiiثu waa mubayinu linaasikh اlqur'aani ee ma aha naasikh mustaqila macnahaasuu shaafici u jeedaa waan fahanaan u malaynaya walaa naskhu sunna lam yaac ay walaa naskhu sunnati biqur'aan sunno la nasakhana ma imanin buudhi qur'aan lagu nasakho ilaa wa macahu maca alqur'aani naasikhi sunnatun hadday sunnadu mansuukho noqoto naasikhuna uu qur'aani noqdo naasikha qur'aaniga waxaa la socda sunna ayaduna markaasi naasikha ah maxaa jira laa yansakhu kitaab allahi ilaa kitaabuhu kitaabka ilaahay waxaan kitaabkiisa ma nasakhaayo wala sunnatu walaa yansakhu sunnata ila sunna ayib saasuu isagu shaafici ku tegey daahirka nusuusta ku dhegay maa naskh min aayatin ow nunsa naati bikhayrin minha aw miliha buu ku dhegay waidaa badalnaa aayatan makaana aaya nusuustaa ku dhegay laakiin usuuliintu waa la doodaan shaafici waa weeraraan ninka u fiican ee shaafici u nusreeyey fahmayna qaabka u hadlay intaan kuley arkay wadaadka nuurdiin almawsici muqadimada kitaabkiisa taysuur lbayaan liaxkaam اqur'an waad artee marmalay baxdiga usuuliga ee ku jira muqadimo boqol waraaqood ah oo usuulu tafsiir iyo usuul fiqu ka hormariyey axkaamu qur-aankiisa baxdi marka dheeroo qiimo badan buu ku leeyahay fii sharxi nadariyati shaafici shaafici nadariyadiisa fi nasri inuu sharaxo marka waana min almuxaqiqiin alkibaar buu ku jiraa cinda shawaafici weliba fi lyaman taysiiru lbayaan liaxkaami اlqur'an bale maktabadda waa yaala hala fiiri ama haddii kale dhiishaad wax ka dejisan jirteed ka soo dejista dhiba mal ama اijmaacu ijmaacu asagu falaa yunsaku walaa yunsaku bihi ijmac waa dhib yadhi maa naasik maryaa noqday annaasik waa alkitaabu wasunna wاlmansukuna waa alkitaabu wasunna ijmaacu falaa yunsaku walaa yunsaku bihi asagu lama nasakho naasikna ma noqdo wey maxaa yeele waad soo marteen ijmaacu wuxuu guntamaa bacda wafaati rasuuli اlahi calayhi الsalaaةu wasalaam saxiix mata mise ma ah ayib naskhuna waa tashriic wاnaskhu tashriicun weeye in wax la nasakhana waa xukun la bedelayo xukunka la dejinayo marka bacda wafaati rasuuli اllaah ma sharci baa iman kara abadan saasaa lagu yidhi alijmaacu laa yunsakh liأna الnaskha tashriicun walaa tashriica bacda wafaati rasul lah sal slm asaguna waba laguma nasakha had maxaa yl shareeca nabi maxamed dhammaystir kaga tegey bacdamaa uu dhintay nabigu ijmac guntamay baa burburinaya shareecadii nabiga suuragal ma iyadona falaa yunsaku bina waa sidaa halkaasuu wax ku waaya isagoo ijmaacu haddaba marka masale kaleoo dhib badan buu gudbo fiican haddii la arko ijmaac nas ka hor imanaya qaci ah yani ijmaaca qaci ah nas buu ka hor imanaya wadaadaha qaarkoodna ay ku dhahaan ijmaacanaa nasakhay daliilkan mansuuska ah maxaa loo jeedaa bal idaa khaalafa alijmaacu nasan ijmaacu hadduu nas khilaafo kaana alijmaacu wuxuu noqonaya mutadaminan mid xambaarsan linaasikhin mid nasakhay lahu linasi laa annahu naasikh macno fiican weeye maxaa loo jeedaa ijmaac haddaad aragto nasakhaya nas ijmaac wax nasakhahaye mustanadkiisaa naasikha wey soo meyna soo marin ijmaac aan lahayn mustanad ma jiro ijmaacan aayaddu cuskan yahay ama xadiidku cuskan yahay baa nasakhaya naskii asagoo ma taaban karo bal idaa khaalafa alijmaacu nasan kaana alijmaacu mutadaminan wuxuu sitaa linaasikhin mid nasakhaya lahu linasi wanaasuda khalad baa ku jira hoostu idinku qabta marinaya waxaa loo jeedaa laa annahu naasikh ijmaacu asagu naasikh ma ahee gudanay wuxuu yidhi ninka soomaaliyeed gudanay gabalkiibaa kugu jiray geed baa geed iyo gudin baa garramay dheheen geed weyn oo meeshan jeege oo waaq ah iyo muxuu ahaa miseyaaq baad dhii jirteen iyo waxaa garamaa layidhi geed iyo gudintii iyo geedkii marka geed baa hadlo gudinaya imaada goyseene gabalkii baa kugu jiray laba gudinta waxaa lagu daabaa geed baa lagu daabaa masaarta jidibka iyo waxo dhan geed baa la geliyaa geedka intii la qabsada lagu garaacaa geedka weyn marka gudintu keligeed haddii saa lagu yidhahdo ma geed wax ka tar lahayd adayba faraha ku murxinaysa marka wuxuu ihi geedkii gudana imaada goysayna gabalkay baa kugu jira hadda wuxuu leeyahay nasku ijmaaco imaada naskhdeene gabalkiibaa hoosta kaaga nicmaysan aan iskaga soconno almuhim falijmaacu waa daliilu naasikhi eh asagu ma aha nafsu naasikh wallah aclam